bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin <clears throat> alfasl الthalitثu jamcu الtaksiir wa huwa akthar اljumuuci wuquuca fi اlugati اlcarabiyaةi liannahu yakunu fi اlcuqalaaءi wagayrihim w اljawaamidi w اlmushtaqaati wa fi الذukuuri w اlinaath marka waxaan hadda ka soo baxnay isimkii mufradka ahay mudakarkiisii iyo muanathkiisi calaamada lagu kala garan karo muanathkii oo hadana mufradkii mudakarka ka badan oo maqsuur iyo mamduudba sii kale leh iyo awsaanta ay gooni u leeyihiin iyo haddana asmaadaas mufradka ah ama ha noqoto manquus ama maqsuur ama mamduud sida loo tathniyey lahaa sida loo jamci lahaa jamcigii oo muanathka ama kii mudakarka ahaa intaasaan kasoo baxna marka mantiqiyan waxay ahayd marka in la yidhaahdo jumuucdii waxaa maqan jamcu tagsiir oo asmaada sida loo jamci karo waan soo sheegnay jamcu mudakar saalim iyo muanath saalim marka in jamcigii oo jamcu tagsiir ah lagu xijiyo waa waa qismada midkay keeni karta weyaan markaasaa waxaanu niriyey wa huwa akharu jumuuci jumuuca kan ugu badan weeyaan wuquucan dhicitaan fi luga alcarabiya jumuucda haddii la yidhaahdo asaa ugu badan macnaha istikhdaamka haddii la yidhaahdo inta jamcu dikr saalim ku jirto inta jamcu tagsiir jamcu tagsiiraa badan iyo jamcu muana saalimna waa ka badan yahay liannahu jamcu tagsiirkii yakuunu fi lcuqalaa waa noqonayaa jamcu tagsiirkii cuqalaa waa noqonayaa maala hadda zayd waa caaqil zuyuud a ah lagu jamcin karaa jamcu tagsiir oo cuqalo noqday wa wa gayrihim iyo waxaan ahayn cuqalo aan ahayn hadda fiiri jibaal markii la yidhaahdo samaawaat haddii la yidhaahdo samaawaat mathala waxaa la yiriyay dawaarib buyuut wa gayr alcaaqil waay waa jamcu tagsiir gayr alcaaqil ah wاljawaamidi wa fi ljawaamidna waa noqdaa iyo wاlmushtaqaat mushtaq ija zayd zuyuud hadii lagu jamciyo rajul rijaal jawaamid wa mushtaqaat hadda daarib dawaaribaa lagu jamciye waa mushtaq wa wa fi dhukuuri wاlinaathi jamcu tagsiir dhukuurana waa jiraa sidii arijaal jamcu tagsiir inaathna waa jiraa sida nisaa iyo hinda iyo hunuud oo hinda hunuud lagu jamciyey oo kale marka fiiri intaasoo dhan oo wadagali karaa bkhilaaf maala jamcu mudakr saalim cuqala bas ou noqdaa jawaaban ma noqdo hadda jibaal jamcu mudakr saalim lama jamcin kara jibaaluuna lama dhahay rijaal rijaaluuna lama dhahay lannahu jaamid wa ayib marka sidaasuu uga badan yahay o liannahu yadkhulu fi kuli اabwaab w اljamcu lugatan weeyaan wa khilaafu الtafriiq jamci haddii la yidhaahdo wax laysu keenay waa hadda magacaan iyo magacaan iyo magacaan isku keentay jamc ka dhigtay yani cagsiga tafriiq waa wa huwa masdaru jamaca oo min baabi manaca ka yimid jamaca waxaa weyaan masdarkeedii oo yajmac macnaha mudaariceeda yajmacu waa sidii manaca mudaariceedaba yamnacu u yahay marka jamaca masdarkeedii jamcan weyaan liannahu facala waxa weeyaan inay ku timaado faclan haday mucada tahay faclu maqiisu masdar mucada min dii thalaathati karada radda haddii ficilka facla uu yahay ouna mutacadi ou yahay masdarkiisa faclun uu ku yimaada jamca jamcan saas waay manca mancan waa isku mid markaasaa waxaanu niri wahwa jamcu tagsiirkii maa dala calى akthara min ithnain aw ithnatayni min ithnayni jamcu tagsiirkii laba nin wax ka badan ou tusiyaa wixii laba ku tusiya jamca lama dhahay aw ithnatayni laba gabdhood wax ka badan yuu ku tusinayaa haddii laba yihiin waa la leeyahay maca tagayuri suurati mufradihi waxaa dheeraade inuu jamcna ku tusiyo suuradii mufradka uusan ku imaanin ee wax ka bedelmato waxaa la diidaa zayd oo mufrad ah haddana in layidhah zayd waa jamcu tagsiir lama ogolo liannahu nafsa ismi lama soo celin karo oo calaa suuratihi isbedel waa inuu ka yimaado markaasaan waxaanu niri wataghyiru yakuunu waxau ahaanayaa bisiyaadatin marka qaarkeed isbedelka ku imaanayo bayna almufradi wajamci eh, tagsiir waxay noqonay ziyaadatuhu isimkoo wax lagu daray ka sinwin laan iyo sinwaan laamanyaalo fir sinwun iyo sinwaan isbedel kale male ziyaado unbaa aakhirka looga daro alif iyo nuun ah alif iyo nuuntaas alif tathniya ma ah ayib marka taas waxa weeyaan tagayara aljamcu can suurati mufradihi biziyaadati alifin wa nuun aw binaqsin jamciyaa wuxuu ka yaraaday mufradkii lafdi ahaan ka tukhamatin daaca qurun iyo wa tukhamin daaca quran yaalo fiiri tukhamatin oo mufradkii ah yaa badan oo ta marbuuطa ay wadataa midan oo jamcu tagsiirka ane aqal lafdan wa in kaana almacna akhar tukhamatin aw bitabdiili shaklin ama waxa weeyaan shaqalka wax laga bedelo ka asadin libaax io wa usdin libaax yaalo fiiri shaqalki siinti kii mufradka waa kor dhigna isbedelkii maanta wuxuu noqday sukuun oo fatxadii lagu bedelay aw biziyaadatin wa tabdiili shaklin ama labaa laisugu daray ziyaado oo jamcu tagsiirkaa dheeraad lagu daray xarakadina waa isbedeshay ka rajulin wa rijaalin hadda ziyaadadii rajul waxaa lagu daray alifaa jamca lagu daro rijaal alifaa ku jirto waa kow taasi waa ziyaado tabdiili shaklina waxau ah rajul hadda meeshay raadika kordhigneed mufradka oo jiimkan ka godneed tanna waxaa weya jamcina rijaala layihi radi waa lahoos dhigay jimtina waa la kordhigay aw binaqsin wa tabdiil ama waxa weyaan jamciyaa la yareeyey xarakadina waa la bedelay wa tabdiili shaklin ka rasuulin wa rusulin hadda rusul aqalu xuruufa min rasuul liannahu rasuulkii waaw buu wataa rusul waawdi waa ka maqantaha iyadoo jamacahay ka xuruuf yaraatay mufradkeedii ko xarakadina isbedelaa ku yimiday rasuul hadda fiiri radii waa kor dhigneed mfradka ra suul kana ru aba layiri khalaas isbedelki saasuu ku yimid aw bihina jamiican aw bihinna jamiican macnaha waxaa weeyaan intii yani waxaa waxaa u kulantay xarakadii waxbaa laga bedelay mufradkii ziyaadaa lagu daray haddana nuqsaanna waa yimid intii o dhan waa u kulantay ka ghulaamin wa khilmaanin weeyaan ghulaam iyo khilmaan horta xarakad isbedel inu ku dhacda waad ujeedaa ghulaam keynkii godnay mufradka hadda khilmaan waa la hoos dhigay waa nuqdada koobaad xarakada tabdiil waa kaas fiiri ziyaadadine jamciyaa badan oo hadda ghulaam miimay ku ekeed meesha tanna waxa weeyaan nuunaba aakhirka loogaga soo daray marka jamci akhar waxa weyaan min haadihi naaxiya nuqsaanaa jiro oo waxaa weeyaana lagu leeyahay ghulaam laamta kadib alifteedii wa waa maqan tahay aliftii ghulaam ku jirtay waa la gooyey aliftan kale iyo nuuntan dambe waa ziyaado kale ay goonigooda ah wa qad yakuunu takhyiiru isbedelka inuu noqdaa dhici karto muqadaran mid la qadaray ka fulkin lilmufradi wa fulkin liljamci fulkin hadda fiiri fulka dilida waa doon oo badda kuwa ku dhex socda marka waxaa laleeyahay markii haadihi fulkun waa dhihi kartaa haa ulaai fulkunna waa dhihi kartaa marka fulkigii waxa weeyaan asagoo halka lafdi uu waaxid yahay yaa waxa weeyaan uu jamacna ku tusinayaa mufradna ku tusinaya taasna marka waxay lid ku tahay maa dala calaa maca tagayuri suurati mufradihi waxaan iri shaygiioo mufrad ah isla asigi jamc lama dhihi karaa haddan soo niri tan waxaa la yiri waxaa weeyaan lamid ma ahan oo sax waa lafdi ahaan daahirka waa iskala mid laakin waa la qadara ana hunaaka takyiiran wax kale waa loo waayay oo jawaab rasmi ah marka haddii la in la yidhah maca tagayuri suurati mufradihi gaaliban la yidhaahdo yaa ka fiicnaan leh takalufkaas markan ghaaliban yidhaahdo waxaa bixi karto in la yidhaahdo axyaana naadira qad yaأti اljamcu calى suurati mufradihi ka fulkin wa fulkin saas in la yidhahdana way iska fiican tahay wa taqtadi اlqismaة اlcaqliyatu qismada caqliga waxay keentaa an yuujada tagayuru in la helo binaqsi wa ziyaada duuna shakli lixdi tii ahayd inay saas noqoto inay jirto isim oo jamcu tagsiir ah mfradkiisa kaga bedelan bziyaada w nuqsaan markaasaa la yihi walaakin laa yuujad lahu mithaal waxaa la helay ziyaada maca shakli oo isbedesho naqsi maca shakli waa la helay iyadoo ziyaada iyo naqsi maca shaklina waa la helay laakin ziyaada naqsi iyo ziyaada keligood oo shaqalki wax iska bedelin waa la waay ayib abniyatu jamci taksiir marka jamcu taksiir abniya buu leeyahay oo lagu yaqaano baynamaa fiiri jamcu mudakari saalim oo kale iyo jamcu muanath saalim qawaaciday leeyihiin alfaad ma laha jamcu tagsiir waxaa layihi isimkii inuu muanath yahay markii in la jamciyo la rabo jamcu muanath saalim alif iyo taa dheeraad lagu daro wama bita wamaa bitaa wa alifin qad jumica sidii waa taas ziyaadadaas in lagu daraa la raba jamcu mudakari saalim waxaa isimkii mufradka ahaa ya akhirkiisa waa iyo nuun ama ya iyo nuun lagu daraya marka wasan maba loo fiirinayo wahaakada dawaalika weligaa waad ku soconaysaa jamcu tagsiir maya waxa weeyaan abniye gaar a ah buu leeyahay markaasaan idhi waljamcu calaa darbayni jamcu tagsiiran ula jeednaa laba qeyb waa jamcu qilatin wa jamcu kahratin labadaas u qeybsamaa fa jamcu salaamati jamaca la yihah jamcu salaama jamcu lmuanath saalim iyo jamcu lmudakar saalima laysku yirahda jamcu salaama laysku yirahda liannahu salaama waxaa loogu magacaabay mufradka asoon wax laga bedelin unbaa calaamaadkii jamci lagu dara sida badan inkastoo laysku haysto jamcu lmuanath saalim salaama in lagu magacaabo fiihi nadar baa layihi laakiin almuhim saasaa mashhuur ku ah wa ilaa jamcu muanath saalim qad yaxduthu fii mufradihi tagayur hindun oo kale markaad jamcinaysid ama dacdun oo kale waan soo dhaafina dacadaat in wax laga bedeli karo marka fa jamcu salaamati kuluhu dhammaantiis jamcu qila weeyaan jamcu muanath saalim haddaa tiraha azayduuna alcaalimuuna alqaaciduuna haddaa tiraahdid kulligeed waa jamcu lqila waa wax yaray ku tusinayaan oo macnaha cashara famaa duuna jamcu lmuanath saalim almuslimaat alqaa'imaat altilmiidaat alطaalibaat hadaa tiraana saas oo kale io wa arbacatun min ataksiir waxa jamcu qila ku tusinayo waa jamcu salaamaha oo jamcu muanath saalim iyo jamcu dakr saalim iyo afar mabno oo jamcu tagsiir ka mid ah intaasaa jamculqila tusinaysa buu ku leeyahay marka jamcu tagsiir intiisa kale waa jamcu lkahra masaladaas waxaa weeyaan far baa ka taagan xaqiiqadii markii la yihahdo in la yihahda jamcu salaama waa jamcu qila mubarir in loo helayo uma ah mathalan haddii ilaahay uu yihi qad aflaxa almu'minuun almu'minuun hadirtaan waxaa weeyaan waa jamcu almudakar saalim waay wa maca daalika tantabiqu calaa jamiici min cahdi arisaala ilaa qiyaami saaca suu ku noqday markaan wa fii nadhar xaqiiqada markii la eego ma garanaya marka meesha ay ka yiraahdeen masderkaas ana ka keenay ayb wa abniyatuhu sabcat wa cishruuna jamcu taksiir wuxuu leeyahay dhismayaalo ah, oo todoba iyo labaatan dhismo ah isim kasta oo jamcu taksiir ah todoba iyo labaatankaas kama bixi karo minhaa arbacatuna kamida ah afar lilqila walbaaqi lilkathra waa madkhal weeyaan markaasaan ihi waljamcaani labada jamc jamcu qila iyo jamculkathra mukhtalifaani way iskala duwan yihiin mabdaan bilaawga iyo waqaayatan meesha ay ka bilowdaana way ku kala duwan yihiin meesha ku dhamaadaana way ku kala duwan yihiin falqilatu jamcu qilaha min thalaaثatin uu ka bilowdaa ilaa cashratin uu ku egyahay wاlkathratu min axada casharay ka bilaabata ilaa maa laa nihaayata marka bilaawgu way ku kala duwan yihiin midna saddexuu ka bilowday midna axada casharuu ka bilowday bidaayadii way ku kala duwan yihiin ghaayadina way ku kala duwan yihiin oo hada intaha ilaa cashara wa intaha ilaa maa nihaaya wa qiila waxaa layihi inahumaa mutafiqaani waa isku waafaqsan yihin mabdaan bilowga laa ghaayatan iskuma waafaqsano falqilatu min halaahatina ka bilaabana ilaa cashara wاlkahratun min halaaثatin ilaa maa laa nihaayata lahu marka saddexday iskala bilowdan qola qaba lanna aqala jamci halaatha bay leeyihiin marka hal meelay ka wada kacayaan laakiin dhamaashaday kana wuxuu kusoo halaa toban kana meeluu ku dhamaanaya ma laha alrijaal hadaa tira yantabiqu calaa jamiici man cada niswa marka intaas waa madkhalka labaad weeyaan abniyat lqila markaan maadaama laba aan u qeybinay dhismayaasha jamculqilaha uu leeyahay aan ka bilowno markaasaa niri wahiya afculun weyaan ka aklub wa afcaalun waa ka axmaal wa afcilatun waa ka axmira wa ficlatun waa ka sibyi afartaas mabna buu leeyahay jamculqila afcul iyo afcaal iyo afcila iyo ficla afartaas mabna yuu leeyahay afcilatun afculu huma ficla huma ta afcaalu jumuuc qila waa ibnu maalik ku bilowday madkhalkiisa markuu jamcu tagsiir hadlay marka eh, anaga hadda waxaan tarkiisi doonaa jamculqilaha sidii aan u niraahdo markaa wixii ka dambeeyo wixii jamcu qilahaas ka soo haray inta kale waa jamculkahra inaan iska niraahdo intaan tirtiri lahayn oo mabaanidiisa aan eh, wakti dheer ku bixi lahayn sidii ay anagoo ugu dayanayn naxwiyiinta ay yiraahdeen eh, isimka macrifa iyo nakiro u qeybsamaa walmacaarifu kada sita wa ama sabca markay tiriyeen macaarifta wamaa cadaa daalika fawa nakira bay yidhahdeen sidaas oo kale ayaan ula dhaqana meesha tan waqad yanuubu axaduhumaa can ilaakhari waqad yanuubu axaduhumaa axadu ljamcayni jamcu lqila iyo jamcu lkathra midkood can ilaakhari wadcan dejinta bian tadaca alcarabu carabta inay dejiso weeyaan axad albinaa'ayni labadii bina mid kamid e saalixan mid u inuu yahay lilqilati walkathrati oo wayastagnuuna bihi ay ku deeqtoomayaan can wadci alaakhari mid kale in loo dejiyo oo fa yustacmalu waa la isticmaala axadkoodii makaanahu makaana alaakhari biاlistiraaki almacnawiy iyadoo la qaadanay wa yusamaa dalika biniyaabati wadcana lagu magacaaba waxaa wuxuu ula jeedaa intaas isimkan waxaa laga yaabaa in jamcu lqila bas laga helo lafdigan inan jamculkahra laga waayo oo jamculqila bas laga helo asoo jamculqilaha loo isticmaala markaan kahra liannahu lam yuudac aslan jamculkahra hadda mithaalka waa noo imaan doonaa wa mima stugniya waxaa kamida waxa lagu deeqtoomay bibacdi abniyati alqila can bilaa'i lkahra wixii looga deeqtoomay waxaa kamida arjulun wa acnaaqun wa afida hadda arjul wa afcul waa jamculqila acnaaq wa afcaal waa jamcu qila wa afida wa afcila waa jamculqila intaas ayagoo jamcu qile ah eh, yaanan la helin jamculkahra hadda rijli markii la jamcinayo arjul a ah lagu jamciyaa ama luga badan ka hadal ama luga yar ka hadal looma haya lafdi kale marka arjul oo jamculqile ah waxaa loo isticmaalaya lilkathiir walqaliil fi larjul markii la jamcinayo haddii boqol lug aad ka hadlay arjul aad leedahay quicat arjul lqowm طبعا hadaad afar ka hadlaysana quطicat arjul qowm aad marka lafdigii arjul ahay carabta uma dejinin laba lafdi oo inay arjul iyo arjulaad ma dhihin oo la yidhah arjulaadna waxaa loo isticmaala jamcu lkathra arjulna jamcu lqila lama dhihin ee jamcu lqila waxay u dejiyeen lafdigan arjul ah lilkathra way u dejiyeen wa acnaaq afidana waa lamid waqad yuckasu buuri in laisdib marina waa dhici kartaa oo maa maxay in la helo jamcu lkathra lafdigii in laga helo jamcu lkathra jamcu qilil laga waayo ka rijaalin wa quluubin wa sirdaan arjul hadda ma ah rijaal islamale arjul lug waaye rijaalna waa muqaabil unthaa oo rag waa hadda fiiri rajul waa mufrad jamaciisa maxuu noqday rijaal طaبعا eh, hadday raggi badan yihiin iyo hadday yar yihiinba rijaal ee loo isticmaala rijaal waa lafdulkahra waay marka lafdulqila carabti umayna dejinin marka dantii waxay keentay asoo lafdulkathra ah ina lilqila walkathra in loo isticmaalo wa quluuba sirdaanna waa lamid falam yadacuu ma dejinin binaa'a kathratin ma dejinin bina oo banaanku tusinaya lilqismi alawali kan horo arjul iyo acnaaq afida waa lafdulqila lafdulkathra alfaadaas lagama dejinin walaa binaa'a qilana ma ayna dejinin lithaani rijaal iyo quluubi sirdaan waa jamuucu lkathra alfaadaas oo jamuucu lkathrada laga keenay jamculqila lagama dejinin dantii marka waxay dhaafi waysay in mid kastaba loo isticmaalo lilqila walkathra ayib taas waa mid tanbiih in wadica binaaani haddii la dejiye laba dhismo lilafdin waaxidin ka aflusin wa fulus haddii la helo lafdi carabi ah oo jamcu tagsiirkiisa qilana laga helay kahrana laga helay ka aflus waa afcul waa jamcu qila waay wa fuluusna waa fucuul waa jamcu kahra marka lafdigii falsiga ahay oo mufradka ahay jamciisa tagsiirka qilana waa laga helay karana waa laga helay ayib fii jamci falsin ka aflusin wa fuluus fii jamci falsin wa athwubun wa thiyaab fii jamci thawbin athwub jamcu qila thiyaabna jamcu kathra marka fa isticmaalu axadihimaa midkood haddii la isticmaalo makaana alaakhari yakuunu isticmaalkaas wuxuu noqon doonaa majaazan fiiri athwub aa tiri nin macnaha oo dharka ganacsana baad ahayd hal markab aad keentay markaasaa waxaad leedahay axdartu biathwubin aa tiri markabka waxa ku jiro waxaa laga yaaba miata alfin in yihiin markaasaa markabkii wixii ku jiro dhar ahay oo dhanaad waxaad u isticmaashay lafdulqila athwub aa tiri ayadoo ay ahayd inaad thiyaab isticmaashid markaasaa waxaa leeyahay isticmaalu lafdi اlqila fi makaani اlkathra maca wujuudi jamci اlkathra haddaad u qasadid majaaz baa laleeyahay lannahu majaaz waxaa weeyaan isticmaalu اlkalima fi gayri ma wadicat lahu lafdu اlqila oon loo dejinin kathra yaad u isticmaashay kathradii meesheedii marka taas majaazay noqona weyta kama imaanin laakiin nooc min atawasuci fi luga ay ka imaanaysa ayib waa ka ka iطlaaqi aflusin calى axada cashara thawban yani kow iyo toban maro yaad adoo inaad ka hadlasa aad rabta ka hadashid yaad aflus u isticmaasha waxay ahayd inaad u isticmaasha fuluus maya ka iطlaaqi aflusin calى axadi cashara filsan oo loo isticmaalay ahayd marka aflus in loo isticmaala ma ahan axada cashara liannahu jamcu kathra iskaleed fulus in la yihahdo ah wa fulusna inaad isticmaasha calaa halaahatin ka idlaaqi fulus calaa halaahatin waxaa tiri kam cindaka alwil cindii halaathatu fuluusinaa tiri ama cindii fuluusun thalaatha marka waxaa lagu leeyahay walfuluuso jamcu lkathra a sadexaa u isticmaalin markaasaad leedahay anuu og baan u isticmaalay oo min baab majaaz aan ujeeda majaaz ma banaanya mase ma banaana baabkeeda kale waa imaana wa yusamaa biniyaabati isticmaalan niyaabo bimacnaa ana aflusa naaba can fuluus fi mowdici اlkathra walcaksu bilcagsi saasaa loo jeeda jumuuc اlqilati arbacatun weeyaan jumuuc qila waa afartii hadda aan soo sheegna alawalu min abniyati اlqila afculun weeyaan bidami اlcayni wa huwa yataridu fi nowcayni جمع kasta oo jamcu tagsiir ah marku afculku imaanaya laba mufrad baa qiyaas u noqon karto laba mufrada waxay xaq u leedahay inay afculku lagu jamciyo wixii kale hadday ku yimaadeen shaaday noqonayaan axaduhumaa kulu smin isim dhammaantiisa thulaathiyin sadexa saxiixi alfaai walcayni faadana aan ka jiranayn oo kelimada xarafka hore a ah, cayntana aan ka jiranayn walam yudaacaf aan lasoo laablaabin wa kaana hadana calaa faclin mufradkana calaa wasni faclin oo ku yimid sawaaun saxat laamuhu am ictalat bilyaa am bilwaaw laamta dhib ma laha laakiin faada iyo caynta inuusan ka jiranayn mfradkana wasankiisa faclun ou yahay intaas haday noqoto qiyaas ahaan afcul baa lagu jamcina naxو kalbin halkaas hadaa fahamtid nin kale waa fahmay kalbin hadama kul ismin isim kalbi waayahay kow thulaathiyan sadex caraf waayahay labo صaxiix اlfaai wاlcayni kalbin kaaf iyo laam min xruuf اcila kamid maha awalka waa kafiyow yahay walam yudaacaf yani kalbibin lama dhihinoo labadiba lama soo celcelinin wa kaana calىa faclin firi kalbin faclin ou mufradkii ahaa marka saas hadduu yahay afculaa lagu jamcinaa kalbin aklub wa dhabyin adyub adbin aa laleeyahay macnaha waa ism manquusa loola dhaqmaa wa jarwin yaa laleeyahay jarwin jarwin macnaha waa kalbiga waay marka hadda kelbin aklubun waa asigoo saxiix wada noqday dabyin wa adbin marka laleeyahay waa asigoo laamta ka jiran laamta hadduu ka jiran laa yamnac asalkeedu waxay ahayd eh, aklubun adbiyun inuu ahaaday ahayd afcilun oo ku yimaado wa jarwin wa ajruwun la dhihi lahay ayadana jamceeda saas waay bikhilaafi dakmin dakmi adkhum laguma jamcinayo fa inahu sifatun weeyaan liannahu ismi baa niriya ismi maanta marka la jeedo loola jeedo muqaabil alficli ma aha ismi marka la jeedo waxaa laga yahay muqaabil asifa dakhmin hadda waxa weeyaan wa isim faacil oo min facula dakhuma fahuwa dakhmun marka in adkhum qiyaas ahaan kuma imaanayso laakin dikhaam iyo wixii rabto ku jamci wa inamaa qaaluu acbudun ay yidhaahdeen acbud oo wasfi ah yay afcul ku keeneen oo cabdi ka timid cabdin waa waa faclin marka acbud baa lagu jamciyey cibaadna waa lagu jamciyaa haddii cibaad lagu jamciya qiyaas waay laakiin acbud oo afcula lagu jamcia soo wasfi ah ligalabati اlismiya baa layiri liannahu cabdigaas bimacnaa caabid oo wasfi ha ka ahaato laakiin isim ahaana loo isticmaalo oo jaamid ah sidaasaa keenta buu leeyahy wa bikhilaafi naxwi sawtin wa beytin beyt iyo sawt hadda waa isim thulaathi oo calaa faclin ah laakiin afcul in lagu jamciyo qiyaas ma ah limaada liannahu muctalu lcayni waa sawtin waaw baa caynta kaga jiro beytin yadbi caynta kaga jirtaan waa lictilaal lcayni marka sawt aswutun lama dhahay beyt abyutun lama dhahay laakiin si kala loo jamcina sawt siyaad beyt buyuut ama abyaat waa ku imaan doontaa jamcu takisiirka wa shada qiyaasan waxaa ku shaad noqday acyunun fiiri cayn waa facl isim thulaathia oo waxa weeyaan calaa wasni af calaa wasni faclin mufradkiisa ou yahay laakiin cayntuu ka jiran yahay cayn ya waxay ka taallaa meeshii caynta ahayd marka qiyaas ahaan inay ku timaado acyunun waa shaad bay ku tahay laakiin isticmaala waanan la isticmaalaa laysa kulu maa khaalafa qiyaas marduul inuu yahay ma ah ayib wa qiyaasan wa samaacan wa shada qiyaasan wa samaacan athwub wa aswuf acyun waxay kaga fiican tahay qaacida ahaan qiyaas waa shaad laakiin isticmaalkeedaa badan in cayn acyun lagu jamciyo isticmaalkeeda shaadku ma ah laakiin in thoob oo thulaathi muctalcayna iyo sayf oo thulaathi muctalilcayna ina athwub wa aswuf lagu jamciyo wa asyuf lagu jamciyo horta waa qiyaas ahaan shaad bay ku tahayoo thulaathi oo muctalcayna in afcu lagu jamciyo ma ahayn kow haddana isticmaalkeedaa yar in athwub la isticmaalo waa yar tahay marka isticmaalan wa qiyaasan labadiib shaad bay ku yihiin oo marka thowb athwaab in la isticmaalo waa eh, sayfna suyuuf qaala shaacir wuxuu iri likuli dahrin qad labistu athwuban qad iktasar ra'su qanaacan ashyaba uu yiri likuli dahrin zaman kastaba qad labistu waxaan u guntaday athwubun marooyin maro macnaha maro badan maryooyin badan qad igtasar ra'su ra'siga waa waa isku asturay qinaacan uu isku asturay sababtiisa buu leeyahay qinaaca wax wax lagu daboolaa layidhah ashyaba oo cad wuxuu leeyahay yacni asmino badan oo kala duwan oo aniga keentay inay mid kastaba aan la jaan qaado ee isoo martay tii oo ay dhalisay madaxaygii inuu wada caddaado wاshtacala ra'su shayban oo kale lamid tahay iktasar ra'su qinaacan ashaba markii kor laga fiiliya nin koofi cad wada yaad moodaa markuu ku yimaadana tintiisibaa saas u wada cadaatay saasaa loo jeeda wa qaala aakharu wuxuu iri kaanahum asyufun biidun yamaaniyatun cadbun madaaribuhaa baaqin biha alatharu buuri qowmkiisu tilmaama kaanahum waaba ayagoo asyufun ah seefaf yaalo biidun cad yamaaniyatun ee yamaan yeman loo nisbeeyey cadbun madaaribuha meeshii lagu garaacane ee ay aad u adag tahay baaqin biha al atharu calaamadii ay ka tagtana ay weligeed baaqi noqonayaan macnaha waxa weeyaan dhaawaceedane uu culus yahay cadmun madaaribuha ah. meeshii lagu garaacana ay dhaawacood culus yahay baaqin biha alatharu haddii hadhow laga daawoodo xataa meeshi weligeed way baaqi noqonaysaa xoogga ay qabaan meeshay wax ku dhuftaan wa khulaasat lqowl afcul waxaa lagu jamcin karaa isim kasta oo jaamid ah oo caynta iyo fa'da aan ka jiraneyn mufradkiisana faclna u ahay qiyaas aan afcul baa lagu jamciya thaaniihimaa labada midkooda yطaridu ayضa wuxuu u qiyaasoobaa yaطaridu afculun yaa qiyaas noqonayo fii kuli ismin isim dhammaantiis rubaaciyin afara ah muanathin dhidig ah bilaa calaamatin calaamo aanan wadanin oo taau taaniina aan wadanin walaa alifu taaniina aan wadanin qabla aakhirihi xarafka ugu dambeeya kan ka horeeyana madatun ay mada taalo madadaas ama alif ay noqonaysaa ama waxay noqonaysaa waaw damo ka horeysa ama ya ay kasra ka horeyso ka cinaaqin hadda cinaaq u fiirso wasfigii aan soo sheegnay cinaaq waa isim jaamida tiri xuruuftii rubaaci waay ra ba alif eh, maxaa io qaaf waa afar waay muanathin cinaaq maxay tahay waa lafdi muanath hadihi cinaaqi cinaaqun alile waa waxarta ariga kamid e. ayib haddana ma wadato fiiri cinaaqatun lama dhihin cinaaqa lama dhihin calaamatu taaniith ma wadato marka haddii shuruudaas buuxiso lafdigaas oo sidaas ah waxaa qiyaas noqonaya afcul in lagu jamci cinaaq marka afculku jamci acnuq wadiraac afculku jamci adruc wa ciqaab ku jamci eh, afcul acqub wa yamiin afculku jamci aymun wa haakada ciqaab ma aha hadda muqaabil alixsaan ciqaab waa la ciqaabay haddii la yihahdo kaas mudakarow ou noqona annaga muanathan rabna ciqaab marka waxaa weyan jamc mufradu caqib o ama bimacna alcaqib waaye yani lugaha qeybteeda dambe oo kale ayib marka intaasoo dhan waxa weeyaan hadda u fiirso shuruudii ay buuxiyeen wa shada afculun baa shaad noqday fii ashhubin oo jamcu shihaab ah wa akhrubin oo jamcu quraab ah wa amkunin jamcu makaan ah wa actudin jamcu cataad leesh liannahaa lilmudakar hadda shihaab haddaad tirahdo tabaaburyada ama waxa kacaya oo kale ama najmu min annujuum oo kale ama nin magaciis shihaab waa noqonayaa marka mudakar hadduu yahay asagoo oo mudakar shihaabki mufradka u yahay ashub oo afcul in lagu jamciyo shaadwa ghuraab oo dukihii ah ama eh, dukowgii ah ghuraab oo mudakar ah in afcul lagu jamciyo aqrub la yirahdo khalad waa qiyaaskii way khilaafsan tahay wa amkunin makaan oo ismu mudakar ah in amkun oo afcul lagu jamciyo makaan amkina in lagu jamciyo waa sax wa actudin jamcu cataad cataad macnaha waxaa weyaan qofka waxa dagaalka markuu socdo isku darbanaya oo kale la yirahda leesh maxay la noqotay liannahaa jamiicahaa lilmudakar marka annagana waxaan soo niri isimka afcul lagu jamcinayo waa inuu rubaaci muanath ahaada sida diraac sida yamiin oo kale athaani marka afcul waa ka soo baxnay athaani min abniyati اlqilati afcaal weeyaan hadda afcul iyo afcaal wa yakuunu afcaalki waxau noqdaa jamcan mutarida qiyaas ah fi kuli ismin thulaathiyin lam yaأti calى afculin wagayru ma afculu fiihi mutarid min athulaathiyi biafcaalin yarid waa kii ibnu maalik yiri raxmat اllahi caleyh isimkan oo kale waxa weyaan faa'iidadiisa lama iloobaana la yidhahda wuxuu ku leeyahy isim kastoo thulaathi ah oo calaa wasni afculkii aan soo sheegno sidii kalbin iyo wixii lamid aanan ku imaanin inta kale afcaal ku keen bas isimka inuu thulaathi yahay a shardiga kow ism inuu yaha waصfi ahayn inuu hulaaثi aw rubaaci ahayn inuu hadana jamciisa afcul ku imaanin hadduu intaas la waayo waxa weyaan afcaalaad isaga keenaysaa marka limaada ima liannahu calىa faclin mufradkiisi faclin uu ku yimiday walaakinahu muctalu اlcayni fiiri hadduu mufradka facl ku yimaado in lagu jamciyo afcul bay lahaan laheed laakiin bishardi inuusan muctalicayn noqonin hadduu muctalicayn noqdo afcul laguma jamcina afcaala lagu jamcina naxw thawb wa athwaab wa sayf wa asyaaf hadda thawb waxaa weeyaan waa isim oo jaamid ah oo ah markaan calaa wasni faclin ah mufradkiisi bimaa anahu muctalu lcayni bilwaawi aw muctalcayni bilyaai ka sayf afcul laguma keenaya afcaala lagu keenaya wixii shuruudii isimkii oo afcul lagu keeni laha shuruudii waaye afcaala loo soo wareejinaya aw liannahu calaa gayri faclin ama mufradkiisaanba facal ahayn naxwu jamalin fiiri hadda jamal ajmul laguma jamci karo liannahu afcul waxaa lagu jamcin jiray inuu mfradkeeda facl ahaado marka jamal facalay noqotay ajmaal wa ximlin wa axmaal ximli waa caloosha waxa ku jiro wa baab wa abwaab wa namir wa anmaar wa cadudin wa acdaad wa cinabin wa acnaab wa ibilin bikasratayni wa aabaal wa quflin wa aqfaal wa cunuqin wa acnaaq wa dilacin wa adlaac wa kitafin wa aktaaf intaasoo dhan waxa weeyaan waa wax mufradkooda ay faclin ku imaanin oonu thulaathi ah isim jaamidna ah marka kulligood afcaalay ku wada yimideen shuruudii oy afcul ugu imaan lahaayeena la waay afcaala loo wareejiyey saas waay markaasuu uri walaakin alghaalibu fii fucalin bidami اlawali wa fatxi الthaani walaakina alghaalibana waa dhihi kartaa walaakin alghaalibu laakin haddii la shidana waxa weyaan waa camal fasha haddii laga qaadana way ma camal fasha laakin الظaalimuuna alyowma fi dalaalin mubiin ayib walaakin alghaalibu fi fucalin fucal waxaa gaalib ku ah bidami اlawali fatxi thaani an yajiya calaa ficlaan tan waa istidraak wax la yidhaahdo waxaan idhi isim kasta oo thulaathi ah oo shuruudii waayay inuu afcul ku yimaado afcaalku keen qiyaastii waxay ahayd de markan fucal oo kale waa thulaathi shuruudii oo oo afcul waaye waxay ahayd in afcal lagu keeno markaasaa laga reebaa layihi midkan asoonan afculna ku imaanaynin yo afcaalna ku imaanaynin haddane naxwu suradin wa juradin wa nuqarin wa khurazin oo kale waay fiiri surad waa shimbir waxaa weyaan nabiga afartii oo oo dilmadooda ou reebay nahaa rasuul lahi sal alla alيh wasalam can qatli arbacati afartoodii asuuraad wanamla wanaxla yaa kamid ahayd marka walhudhud afartaas waay suurad hadda waa fucal wa isim oo thulaathi ah oo aan xaq uusan u lahayn inuu afcul ku yimaado liannahu laysa mufradu calaa Eh, calaa fuclin ma calaa faclin ma ah markaasaa waxay ahayd inuu afcaal ku yimaado meeshii uu afcaal ugu imaan lahay iyo wuxuu ku yimid ficlaanoo surad sirdaan wa jurad jirdaan wa nuqar nigraan wa khuraz khirzaan alaleeyahay marka waa mufrad ay ahayd inuu ku yimaado afcaal oo ku yimiday badela min daalika calaa ficlaan ku yimid weeyaan surad waa tan shimbir wa jurad waa dooliga wax lamid a ah weyaan wa nuqar jamcuhu niqraana niri waa waa shimbir kathiiru takrida waa shimbir yeerid badan waa ayib wa khuraz khuraz waxa weeyaan alqitac almathquuba marooyinka meelaha ka dulduleelo yaa khuraz la yidhaahda ayib w shada naxwu ruطabi waardaabi kamaa shada fi facli almaftuuxi اlfaai asaxiixi اlcayni asaakiniha naxwu xamli waaxmaali wafarkhi waafraakhi wazaydin wazandin waasnaadin waakhirih wa shada ruطab ruطab waxa weeyaan waa fucal waxay ahayd inay ku timaado calaa ficlaan oo sura sirdaan oo kale ay timaado ruطab ritbaan la yidhaahdo markaasay arطaab ku timiday timirta qeybkeeda kamid ah rutab waa shayga loogu jacayl badan yahay timirta intayna timir noqonin xaalada ka horeyso yaa la yidhaha asfar markay noqoto ay madow isu bedelin yaa rutab la yidhahda ayib markaasay waxay ku timide meeshii ridbaan laga rabay yay ku timide artaab shaaday ku tahay kama shada fi faclin almaftuuxi alfaa'i asaxiixi alcayni asaakiniha fiir isimkii koobaad faclin oo isim ah oo thulaathi ah faadiisana ay fiyowdaho afcul inuu ku yimaado la rabay yaa wuxuu ku yimiday afcaal ku yimiday naxو xamlin hadda fiiri xamlin iyo kalbin baabkeeduu galaya waa ism thulaathi a ah oo maxaan ku irahdaa oo mudakara oo saxiix alfa walcayni ah marka inuu ku yimaado afcul marka kuma imaanin afcaal uu ku yimiday oo waxaa la yihi xamlin wa axmaal wa afraakh shimbirta ilmaheeda yaryaraa layidhah ama doorada markay ilmaha kacisoo kale hadda ay soo bujisaa farqi la yidhahdo wa zandin wa asnaad asnaadna waa cuudka oo dabka lagu dhaliyo wa qaala allahu tacaala wa ulaatu laxmaali ajaluhuna wa ulaatu laxmaali axmaalkaas waa jamac mufraduhuna waa xamlin waa calaa geyri qiyaas wa qaala alxudayatu wuxuu uri ninkii caida badnay xudaya waa nin shaacira waktigii oo taabiciintaana soo joogi jiray waxa weeyaan dadka dhan markuu yimaada way ka cabsan jireen waxaa la yidhaahdaa yani ciduu dhaafay ma jirta naftiisa xataa araa lii wajhan qabaxa allaahu xaamilahu ninka yiri waa asigi markuu dada caaydi ku soo dhameeyey ou xaaskiisii ou caayay ou hooyadiisa araaxa allaahu minka alcaalamiina ilaa aakhirihi abyaad badan uu leeyahay wa mowtuki qad yasuru saalixiina iyuu leeya hooyadiis waxuu dhaafay malah laha waxaa la yidhahdaa cumar bn khadaab baa lacag siiye wuxuu ri waxaan ishtaraytu minka acraad almuslimiin waa un qisa la sheega allahu aclam bisixatihaa marka inuusan dadka caynin baa layidhi markuu soo gala meesha waa laga cabsan jiri baa layidhi liannahu waxaa weeyaan hal beyduu kaa sheega run iyo been waxay ahaatabo hada albeyt marka waxa weeyaan yasiiru bihi rukbaan meel kastaba nin kastoo beytkaa maqlay yaa lagu yiriyey fulaana lagu yiri ceebta kaa hari mayso marka nin kastaba kaana yataqii biamwaalihi can sharihi marka waxaa la yidhi maalin baa cumar ibn khitaab baa xiray markaasuu ayaan markuu xirnay arsala ilayhi abyaatan yatawasalu biha ilayh abyaadatan u qoray wuxuu ri maada taquulu liafaakhin bidii marakhin zuq bilxawaasili laa maaun walaa shajaru alqayta kaasibahum fii qacrin mudlimatin fakfir caleyka salaam llahi ya cumar yaa kusii dhamaystirnayd markii meeshii lagu xiray oo dadkii caayay awgeed yuu markaa cumar abyaadan u diro wuxuu ri yaa cumarow maada taquulu maxaladaada liafraakhin caruurtii yaryarayd wuxuu ilmihiisa kamid dhigayaa ilmo yaroo hadda digaag ay bujisay intay sidii yihiin waad arkaysaa adcaf maa yakuunuuna hawada hooyadooday ku nool yihiin ilmihiiso wuxuu ka mid dhigayaa ilmahaas oo kale oo adigoo macnaha digaagii ka qaadatay ka qaaday oo ilmihii yaryara duur cil ugu tagtay marka ilmahaas ha dhowti maxaad leedahay yacni amaam allahi hadday halaagsamaan cumarow maxaad ugu jawaabaysaa maada taquul liafraaqin oo bidii marakhin meesha marakh la yidhaahda yaallo meel fog oo haddee wax oo dad iyo iyo wax oo danayna ay lahayn ay ku xeran yihiin zuq bilxawaasili dhuumankoodana ay jilacsan tahay laamaan walaa shajarna ayna haysanin wuxuu iri zuq bilxawaasil waxaa la yidhaahdaa markay yaryar yihiin yani caruur ama ha noqoto bani aadan ama xayawaana caruurkoodu waxyaa aray cuni karaan wax kale ma cuni karaan waxay helaan oo dhan iskama cuni karaan marka caruur sidaase alqayta kaasibahum uuri ninkii raashiinka uu soo shaqaynayna fii qacrin mudlima meel mugdi aad ku xertay saas hadday tahay fakfir calayka salaam ullahi ya cumaru cumaru markaa ninkaas cafi cumar waa iska soo daay qalbi jiracsan buu ahaa uri asiga ma astaahilanin la deeya ma aha laakiin lisababi atfaalihi oo kale marka ulajeedada waxa weeyaan maada taquul liafraakhin farki ah, oo faclin ah oo afrukh in lagu jamciye ahayd yow afraakhu ku jamciyey saasaa loo jeeda athaalitثu min abniyati اlqila waxaa weeyaan afcilatun kii saddexaad waa afcila wa yadaridu afcila waa qiyaas noqdaa fi kuli ismin mudakarin fiirada isim waa jaamida lagala jeeda sifa ma ah mudakarin haddana rubaaciyin ah mudakar inuu ahaado muanath ahayn rubaaci afar xaraf ou thulaathi ahayn bimadatin maca madatin qabla alaakhiri xarafka u dambeeya xaraf ka horeeyan xarfu mad inuu yaalo ama alif ama waaw ama ya walaa yujmacaani calaa gayrihi meel kale maba ku yimaadabo isimka shuruudaas haduu ya naxwu dhe horta naxwu طacaamin wa aطcimatin wa ximaarin wa axmira طacaam le aan ku fiirino طacaam muxuu yahay waa isim oo jaamida waa mudakar waa afar xaraf waxa weeyaan qabla waa xarfu madda ku dhex jiro miimka alifaa ka horeeya oo fatxa ay ka horeyso shuruudii markuu dhammaystirtay markan oo facaal u noqday isimkii waxaa lagu jamcinaa afcila طacaamin wa acima wa ximaarin wa axmira wa ghuraabin wa akhriba wa rakiifin wa akhrifa wa camuudin wa acmida walaa yujmacaan calaa gayrih walaa yujmacaani labadan oo ugu dambeysa inayd u jeeda rakiif iyo camuud calaa gayri shaadnimo xataa kama yimaado sidaas un baan u fahamsanay wa shada majiiu sifati sifada inay timaadaa shaad noqoto calayhi calaa afcila inay ku timaado hadda isim maaniriye sifa inay afcila ku timaado waa yar tahay naxw jaliilin wa ajilatin wa caziizin wa acizatin wa dhaliilin wa adilatin wa shaxiixin wa ashixatin mid lasoo qaada caziiz hadda caziiz haddaad tirahdid waxa weyaa sifat mubaalaga sifat lmushabaha wa ayada isim faacil waa isku dhow yihiin jaliil iyo marka caziiz hadda waa rakiif ay lamid tahay laakiin rakiif waa isim jaamid casiizna wasfi waay ayadoo wasfi ah inay afcila ku timaado aciza la yimaado ay ku timaado shaaday ku tahay marka aciza meesheeda aciza in la yiraahdo waa qiyaas ahaan lahayd ayb waltuzima fi facaali biاlfatxi wa ficaali biاlkasri mudacafay allaami au muctalayha wuxuu iri waa la laasimsaday afciladii fii facaalin facaal inay afcilo jamac u noqoto laasim weeyaan iyo wa ficaalin bilkasri labadan wasan facaal iyo ficaal oo mudacafay alaame laamtooda lasoo celceliyey ou muctalayha ama labada laam ka jiran labadaas facaal iyo ficaal in afcila lagu jamciya laasimba waayo qiyaas waayba dhaaftayba faalawalu ka bataatin wa abitta wa zimaamin wa azima hadda waxa weeyaan bataat facaal waay oo mudaacafa laami ah macnaha waxa weeyaan laamti iyo caynti isku mid noqday bataat laba tadiyaa lasoo celceliyey tikraara lagala jeeda waa facaal zimaamne waa ficaal oo miimtia laba joor lasoo celiyey mudaacafka taasaa lagala jeeda marka labadoodii baa waxaad leedahay waxay ku wada yimaadeen afcila markaasaa abita abitatun ay ahayd asalkeedi labadii taa laysku idqaamay azimatun zimaam hogaan wa azima wthaani naxwu qabaa'in wa aqbiyatin qabaa'in bifatxi qaaf weeyaan waa maxay thaaniga marka lagu leeyahay muctalay allaameyn markii hore waa mudacafay allaaman ka soo baxan facaal iyo ficaalo haddana muctalay laamaan ka gelaynaa qabaa'in hadda qabaa waxa weeyaan alifay ku jiraneed alifaa lagu ziyaadiye aliftii dambana hamsaa loo bedelay marka laamtay waxay kaga jiran tahay xarfu min xuruufi alcila qabaa markaasaa waxaa lagu jamciyey afcila aqbiya aqbiyadia jamca wa inaa'in wa aaniyatin aaniyatin afcila waaye qabaa waxaa la yidhaahdaa e, marada weyn oo mathalan e, jaakadan azhariyiinta ay qaataan oo kale dhar hoosaad ka wadataa midka dharka laga kor gishto aa la yidhaahdaa e, bahal weyn oo dee dhaxanta waxaan dhulka dhaxamanka ka dhaca dadkeeda yaqaano dharkaadaad libisanay bahal dheer oo dhan aad marka kood dheer aad qaadana kaasaa qabaa la yidhahda alraabicu min abniyati اlqila ficlatun weeyaan afcila iyo ficla iskaaga darsamin bikasri awli wa sukuuni thaani walam yatarid fi shayin ficla qiyaas ma noqoto laakiin samaac waa bal sumica fi alfaadin bas waa la maqla sideeda lagu xifdina wa huwa maxfuudu fi naxwi waladin walad maxay tahay waa facal waay waxaa lagu jamcinayaa samaacan laa qiyaasan ficla wilda ayb wfatan wafityatin washaykin washiikatin wa thawrin wahiiratin wa thunyin wa wa thunyatin wa thinyatin dheh ayb wa thunyin marka kuli macanadeeda walad waa la yaqaanaa fatan waa la yaqaan sheikh waa la yaqaan thawr waa dibi wa thunyin thinyatin macnaha reebitaan laa yahnii minhu shay yaa la yidhaahdaa thuniin saasaan u haystaa macnaheed allahu aclam wghazaalin wghislatin wghulaamin waghilmatin wasabiyin wasibyatin wakhasiyin wakhsyatin intaasoo dhan macaanideedana waa lawada yaqaanaa khisiyin waa ninka oo eh, maxaan ku irahdaa xaniyaha laga bixiyey wanka marka xaniyaha laga bixiyo ale kabshun khasiyun marka jamciisa khisya waa kibaashun khisya laleeyahay walicadami iطiraadihi qaala abu bakrin axad lugawiyiina huwa smu jamcin waa laa jamcun ma aha yani allaale wixii ku yimaada calaa wasni ficla jamcu tagsiir ma ahna ismu jamcina laleeyahay buuri yani maadaama laa tanqaas wa jamcu intaasaan jamculqila kaga baxnay wa jamcu lkathrati maa cadaa tilka alarbaca afartaas wixii kasoo haray baa la yidhaahda wa abniyatuhu kamaa taqadama halaathan wa cishruun sabca wa cishriina niri afar ka jar halaathan wa cishriina soo hartay wa huwa daalun calaa cadadin akhara min cashara intaan horeyaan usoo sheegnay wallahu aclam salى اllah wslm calى nabiyina muxamed w aalihi wa saxbihi ajmaciin